إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم saabuunaha meesha saarani waa noocii aad isticmaali jirtay shambooyada iyo kiriimada meesha saarani waa noocii aad isticmaali jirtay everything meeshan yaallaa buu leeyahy wax kasta oo musqushan iyo qolkan iyo ruumkan yaalla waxa ay sheegayaan wixii aada isticmaali jirtay waa maxay buu leeya natiijadaad fahmaysaa waxaad garanaysaa oad odhanaysaa wallahi cid baa iga soo horreysa oo iga warantay intanoo dhan in lay sallaxaa macquul maahae waa meel lay diyaariyey inaad tahaad garanaysaa yacni miyaad ku qancaysaa ruumkaasi inaad by uun ruum wax walba min saabuunta ilaa iyo tallaagada ilaa iyo tv-ga ilaa iyo jariidada ilaa iyo kursiga ilaa miiska ilaa buugga ilaa waxa la akrinayo dhami waxaagiyo sidoodiiyo inuu noqda ku qanci maysid waxaad ku qancaysaa buu yidhi aada leedahay waa meel laysii diyaariyey haddaba markaan eegna buu leeyahay nolosha adduunka iyo universekan aynu ku noolay iyo ay sida bini aadamka ugu jaan go-an tahay wax kasta uu u baahan yan yaallo waxaynu leenahay buu yihi waa kownunu cidda lana waa duni inaga laynoo sii diyaariyey waa duni cid garanaysa inaga baahiyaheenna markaynu bini aadam nahay baahiyahaynu leenahay oo dhan cid garanaysa ayaa jirta buu leeyay wa ilaa marnaba suurtagal ma aha buu leeyay inay dunidu u ekaato wixii aynu wax kasta ka rabnay mithal ahaan waxay leeyiin dunida marka la eego maanta joogta anything mathalan dhulka waxay leeyihiin thicknesska dhulka qishra alardiya dhulka qoloftiisan sare haddii ay in yar bidcata aqdaam in yar futs yar hadday ka ballaadhan tahay intii thani oxid alcarbon iyo oxygen ba isagaa nuugi lahaa bay leeyihin carbon dioxide iyo oxygen dunida korkeeda lagama heleen haddii labadaa laga waayana maxay nololima jirayso waxay leeyihin hawadan dusheenna saarane in yar hadday intan ka dheer tahay oo dhansatigeedu markaa uu khafiifo spaceku in yar uu dheeraado nayaasigta astroidska iyo waxaan soo daadanaya korkeenay ku wada dhici lahaayeen dunida nolole kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygenku intuu yahay hadday in yar ka badan tahay n helaac yaroo bilig yidhaahda dunidu way wada guban lahayd waxay tilmaamayaan cadceeddu hadday in yar ka soo dhowaato halkay maanta joogto waxa weyaan dunida waxa joogoo dhamme way guban lahayn hadday in yar ka fogaatana waxay leeyihin dunida nolole kama jirteen yacni halka ay joogto ayaa waxay tahay meeshii ugu fiicnayd ee nolole ka jiri lahayd dayaxaad arkaysa bay leeyihin halkuu maanta joogo hadduu in yar ka durugsan yahay nolole kama jirteen bay tilmaamayaan hadduu in yar ka dhow yahayna tideska dhulka badda tideska ka kacaa dunida dhammaanteed bay maanshayn lahaayeen ama waa qarqin lahaayeen wareegu dhulku wareegaya afariy labaatanka saacdood intuu wareega hadduu in yar ka gaabiyo bay leeyihin intuu yahay dunida badhna kuleyl bay u dhiman lahayd badhna qabow bay u dhiman lahayd dhulku waa tilted twenty degree twenty three degree buu qalloocsan yahay hadduu in yar ka toosanaan lahaa bay leeyihin dunida labada bowlunba roobku ku du lahaa inta dhexana saxaaray noqon lahayd oo nololi kama jirteen everything bay leeyihin dunida korkeeda saaran oo maanta yaalla haddaad istidhaahdo wax yar ka bedel waxa soo baxaysa bay leeyihin in maxay ay u muuqanayso noloshu inaanay suurtagal ahayn walidaalika ba waxay leeyihiin dabayluhu noocay u dhacaan hadday in yar ka gedisnaan lahayn roobku siduu do hadduu in yar ka gedisnaan lahaa biyaha baddu hadday in yaro fuutisa kor uga qaadnaan lahaayeen biyaha baddu hadday ka dhanaan yaraan lahaayeen biyaha baddu hadday macaan noqon lahaayeen oldis ma jirteen taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin aynu ku nool lahay inuu yahay meel laynoo sii diyaariyo lagu talogalay bini aadam inuu iman karo jaadabiyada dhulku gravitational forceka dhulku intuu yahay hadduu in yar ka durugsan yahay xayawaanaad yaryar baynu noqon lahayn quraanshada da-deedaynu leekaan lahayn ma korneen dhulkaa xoog inoo qaban lahaa hadduu in yar ka fudud yahay waa biibi lahayn qofkii dhulka kor uga kaca kuma soo noqdeen hawada iyo meelahaas ayuu iska qaban lahaa yacni noloshoo dhan waxay tilmaamayaan qaabkay maanta tahay haddii wax isbedeloo yari uu jiro nolosha the four forceskay sheegaan electromagnetic electromagnetic forceka ama ka jaadabiyada ama strong nuclear forceka ama weak nuclear forceka waa constantis that constantis haddii in yar laga bedelo bay leeyihin there will be no life nololi ma jirteen wax kasta oo lasoo qaado waxay leeyihiin haddii wax yar iska bedelaan buuruhu haddii designka buuruhu ka gedisayee caynka nololi ma jirteen hadday ka weynaadaan hadday ka yaraadaan nololi ma jirteen idan waxaa la tilmaamayaa wax kastoo noloshan korkeeda yaalla inuu ku jaan go-an yahay nolol bini aadam ilaahay ugu talagalay ilaahayna wuxuu leeyay qutila alinsaanu maa akfarah baa ilaahay yidhi insaanka waa la naadalaya maxaa ka gaalnimo badan baa ilahay yihi subxaana wa tacaala awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfatin faida huwa khasiimun mubiin bini aadamku miyaanu arag baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inaanu ka abuuray min nudfa faida huwa khasiimun mubiin waaba mid doodaya oo wax kasta kasoo horjeeda sida awgeed ayuha alikhwa masaladani waxa ay sheegaysaa uun iyadoo si kooban aan u tilmaamo waxay sheegaysaa mabda'a kani waa mabda'a le noloshu in laynoo diyaariyo innaga laynagu qiyaasay nolosheenna in lagu qiyaasay baa muuqata bay leeyihin waxaa kugu filan inaad akhrida aayaatu taskhiir waxa ay sheegeen oo dhan haddaynu qur-aan akhrino qur-aanka inagaga filan laakiin intayna qur-aanka akhrida ayaa iska yar ilaahi subxaana wa tacaala alam tara ana allaha sakhara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlard waasbaqa calaykum nicamahu daahiraة wabaطinة wmin annaasi man yujaadilu fi اllahi bgayri cilm wla hudan wla kitaabi muniir fi suurati luqmaan ilahi wuxuu leey maydaan arka insaan idinku sakhiray cir iyo dhulba waasbaqa calaykum nicamahu daahiraة wabaطinة nicmadiisana inuu idinku daboolay ilaahay subxaana wa tacaala mid muuqato iyo mid qarsoon midaad fahmi kartaan iyo midaydan fahmi karin noloshayna laydiin nimceeyey haddana ilaahay wuxuu yihi wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa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 leeyay subxaana wa tacaala ayuha alaxiba masalada tan waxaan kusoo koobayaa markaa iyana inay daliil tahay inaanay sudfa ama byjanes noloshan oo dhami inoogu wada hagaagteen waxaan uga gudbayaa daliilka saddexaad ee ay sheegtaan qolada tan atheistiska ahay waxay dhahdaan kristanku wuxuu sheegaa ilaahay inuu dadka jeceliya kan jeceliya kan jeceliya waayo haddaa sharku uu dunida u joogaa sharkan dhibtan dagaalan waxa kan maxaa ilaahay u ogolaaday waxaa jira ibacros waxay ka soo naqliyaan david huyum siduu buuggiisan dialog concerning natural religion uu ku qorayo wuxuu leeyahay ebacras ba wuxuu yidhi is god willing to prevent evil but not able then he is impotent is he able but not willing then he is malevolent is he both able and willing then one is come evil is he neither able nor willing then why call him god waa daliilu shar waxay wuxuu leeyahy ilaahay ma awoodaa sharka inuu joojiyo miyuu doonayaa sharka inuu joojiyo oo waanu awoodi karaynin idan wuxuu leeya waa powerless waa daciif maxaynu ilaah ugu sheegaynaa markaa isi able but not willing ilaahay miyuu awoodaa inuu sharka joojiyo laakiin waanu doonayno wuu inagu soo daayay then he smell violent bay leeyihin ay evil minded haddaba khabiis bay leeyihin walciyaadu billaah waxay leeyihin ilaahay isibos abel an willing miyuu awoodaa waanu doonayaa inuu joojiyo hadaba xagguu sharku ka yima yidhahan dunidu wada sharka ah mise mana awoodo mana doonayo oo hadda maxaynu ilaah ugu magacaabaynaa idan in every aspect aan shar u eegnaba iyagu leeyihiin waayaynu leenahay waa ilaah masaladani waxay ku salaysantahay laba masalo mid waxa weyaan tasawurkay dunida ka haystaan baa qaldan qur-aanka iyo sunnada ma jirto ama islaamku ma odrhanin dunidu waa kamaal oo meesha ugu fiican weeyaan ee bini aadamkana lama oranin dhiman maysid xanuunsan maysid dhib arki maysid kan arki maysid lama odhan ilaahay wuxuu hi wanabluukum bishari waalkhayri fitna ugu horeyn dunidu waa meel laysku itixaamayaabaa ilaahay yidhi shar iyo khayrbana waan idinku itixaamaya idan waa nooc ka mida beberska lagu dhiibaya imtixaanka asalku maaha inay noqoto meel fiican oo wada qurux badan inay noqoto asal maaha waxaa lagu yihi waa lagu itixaamaya waxaana lagu itixaamayaa dhib iyo dheef labadaba haddii xoole lagu siiyey haddii nimco lagu siiyey haddii barwaaqa heshay haddaad nabad hadaadkan heshay waa imtixaan waxaa lagu eegayaa inta aad ku sabirto inta aad wanaag ku samayso inta aad khayrka khayr u adeegsato dhanka kalena waa lagugu itixaamaya baa layidhi shar baa kugu dhacaya dagaal baa imanaya kan baa imanaya waxaa la eegayaa inta aad iyadoo dhibi ku haysato shareecada raacisid inta iimaankaagu uu gaadhayo inta aad dhowrsoon tahay inta aad rabbigaa ku kalsoon tahay inta aad sabraysaa la eegaya idan tasawur linsaani lidunya ayay masaladani ku saabsantahay marka horeba waxaad adigu adduunka u haysata iyo suuradaad ka haysato waa mar labaad waxay idhahdaan wax la yidhaahdo shar maxadiyo ma jiro shareecada culamaa ilcaqiida waa aragteen iyagoo tilmaamaya shar maxdiyi ma jiro shar maxdiyi ma jiro macnaheedu waa maxay waxa weeyaan sharku dhan buu khayr ka leeyihi kow alvan balantiga professorkan la yidhaahdee maraykan filosofkaas isagu wuxuu leeyahay sharku wuxuu u jiraa waa matero freedom buu leeyahy freedomku waa maxay waa inaad waxaad doonto samayn karto soo maaha haddii lagu idhaahda one way quraad samayn kartaa wax xuma ma samayn kartid you didn't get the freedom buu leeyahy marka isagu wuxuu u sharxaa masalada gebigeedaba masalada waydan fahmin buu leeyahy waa xorriyadda insaanka ilaahay siiyey haddii meesha aan freedom jirin macnaheedu waxa weyaan sharba ma jiro shar ma samayn kartid laakiin haddii lagu yihi labadaba waad samayn kartaa waa masala alxuriya buu leeya way ka ratibanta isagoo aragtidiisa sharka gebigiisuba taasu ka ratibmaa laakiin si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu leenahay khayrku waa alqaacida alcaama waa ruulka guud ama waa qaacidada guud ama waa asalka sharkuna waa istithnaaat waa exceptions waa waxyaabo yaryar oo laga reebay maxay tahay sharku waa istinaa'aat waan tilmaamay sharku bikulli lwujuuhna shar maaha mithaal burkaanadu iyo zalaazishu waa dhib soo maaha earthquakes iyo volcanos volcano halkan ka qaraxday dad bay laysay dhulgariir baa dhacay magaalo dhan baa duntay wadan dhan baa baabaay waa nooc min ashar ayuu dadku u arkaa socankaa maaha laakiin waxay culimmadu leeyihin maalan qolo synisku waxayna leeyihin haddii aanay vulcanos iyo zalaazili jirteen dunida nololi kama jirteen is that possible haddaan vulcano iyo earthquake jirin dunida nololi kama jirteen wy kow waxay leeyihin waa litanfiisi daqd dhulka lubkiisu ama santarkiisa hoose waa kulayl aada buu u kululiyey sidaa awgeed wuxuu u baahan yahay tanfiis inuu helo meelo uu ka neefsado hadduu waayo it will explode bay leeyihin dhulka dhammaantii waa inuu qarxaa oo sidaa bahaladaasi cirka ka soo daadanayoo kale meelaha kale waa ku daadanaa inana yani haddii aan laga neefin bay leeyiin kulaylka kan tembrasure kan tirada badan lee dhulka gudihiisa ku jira haddaan laga neefinin wuu qarxi lahaa bay leeyiin hadduu qarxana hawadu kala raaci lahaa waa mar labaad waxay leeyiin dhulka haddaanu neefsanaynin wuu baabi'i lahaa oo waayo waxay tilmaamayaan cadceeddu ayuu dhulku ku wareegaa wareegaasi noocuu doonayaba ha ahaado yani kii imka waa diideen oo waxsan sheegaan lowlabiye wuxuu doonaya dhulku cadceed buu ku wareegaa gravitational forcekiisa haya waa wada socdaan cadceed waxay leeyihin maalin kasta wax ku dhodhow maxaa la yidhaahdaa almost four point six million tons per second energy ay isticmaashaa oo ay soo dirtaa caalamka u kala dirtaa taa macnaheedu waa maxay wasnigeeda yamqus wuu yaraanayaa oldo iyana dust kale iyo wax kaleo malaayiin minatan inay ku dhacayaan lakiin wasnigeedu wuu yaraanaya haddii wasnigeedu yaraada maxaa ku dhacaya graftiga dhulku yani gravitational forceki isku haya wuu isbedelaya ilan kan maaskiisiiba isbedelay haddii kan maaskiisu isbedelo forceka labada dhexdooduna waa isbedelaa laba midun waa noqdaa inuu dhulka la sii daayo u cararo hayn kari weydo cadeedu ama inay soo jiidato si aanu taasi u dhicin bay leeyihin oo uu dhulku sidiisii u ahaado dhulkana waa in gudihiisa waxa ku jira badh la neefiyaa oo ay noqdaan hawooyin gaasis xagga sare qabanaya gaasis ka baxaya waa inay noqdaan idan waa inqaas ama waa decreasing lagu sameynaya maxay weightku lahaa volumku lahaa ama densitygu lahaa dhulkuyoo la yareynaya weeyaan taa macnaheed waxa weeyaan haddii aanu jirin baraakiinta tan iyo zalansinsn haddaanay jirin dhulka nolole kama jirteed bay leeyihin waa mar saddexaad waxay leeyihiin biyahaynu haysano iminka theorigooda u dambeeyey waxa weeyaan dhulka gudihiisa ka soo baxeen haddaan barakintani jirin volkanigani markuu dhacay ayaa badahan iyo waxaan oo dhami samaysmeen lowlaa haadihi lvolkaano may jireen bay leeyihin oceaniskan aynu arkaynaa waxay iminkayna leeyihiin dhulku markuu qarxo markuu waxaan soo daadiyo wuxuu soo daayaa mineralis tiro badan oo bini aadamku u baahan yahi waxay kaloo leeyihiin dhulku markuu sida tan u qarxo turbal khisba fertile soyalku waxyaabaha ugu badanee lagu isticmaalaa dhulka xagga hoose kasoo tuuramaya waa mineralis dhirta iyo waxoo dham ay ku baxayaan baa kasoo baxa gudihiisa ka yimaada waxay til vulkaanaaga kani dhulku waa inala buubi lahaa haddii aanay maxay buuruhu samaysmin yani dhulka gudihiis waa cajiin lubka hoosena waa dhagaxa cajiinka kan qolofta sare way dhaqdhaqaaqi lahay inay dhaqdhaqaaqda maxaa u diidaya buurtu waa sida qotinka oo kale waa qori la geliyey oo cajiinka la dhexgeliyey xaggan kaga jiro aggan kaga jiro aggan kaga jiro si aanay u samaynin maxay shaking zalaasishu mabay joogsadeen ama dhulku wuu gilgilan lahaa weyna daadin lahaa bay leeyihin lowlaa aanay baraakiintu jirin oo burkaanaani muxuu sameeyaa wuxuu sameeyaa dee jibaalka buuruhu waxay ka samaysmaan maxay vulkaano dhacday markaa aad eegto waxa ay sheegayaane faa'iide ku jirta dhankan khasaare wuu ku jira oo vulkaana markuu dhaco dad buu layn earthquake markuu dhaco magaaluu baabi'in waxbuu baabi'in laakiin ma wada aha share masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu dad yar oo istisnaa buu shar ku yahay laakiin kab caam ahaan nolosha wuxuu yahay maxay faa ama waxtar buu u yihi sidaa ogeed waxay tilmaamayaa sharku dhan walba sharka ma aha dhan kale waa jundun min jundullaahi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay ku ciqaabo qaar dembi sameeye ama wax xagga sameeye waa lagu ciqaabaa markaan soo duuduubo biyo kulul buu soo saaraa kan buu soo saaraa wax badan bay sheegayaan laakiin waxaasoo dhan markaynu ka nimaado maalan marad xanuunku xanuunku waa dhib bini aadamka ku dhaca waa imtixaan la itixaamayo dhan kale waa vaccination xanuunada inta u badan ee xasaanay qofka bini aadamka u sameeyaan mar dambe xanuunkaasi inaanu dib ugu dhicin bay u badan tahay idan weji marka laga ego waa dhib weji kale marka laga ego faaiduu yeelanaya maalan dagaalada dunida ka dhaca waxay leeyihin dagaalada dunida ka dhacay min bacdi habaa ayuu yimi axlaaftan waaweyn iyo iskudayadan waaweyn ee la isku dayay wadanadu inay midoobaan ama takotolaadkan ama si kale haddaynu eegno waxay idhaahdaan mar kastoo dagaal ama dhibi dunida ka dhacday waa mar kastaoo bini aadamka aqoontiisa horumartay taa macnaheed waxa weeyaan any inventionska waaweyn ee dunida la sheegay xilli dagaalbu soo baxa raadaar dayuurad waxa la sheegayo dhan inta ugu badan leh marka nafta laysugu kaa keenaabaa tijaabinaysaa sidii waxa kanaad isaga difaaci lahayd markaasaa raadaa dagaalkii labaadee dunida sababay in radarna la sameeyo isagaa sababay radarka si loo sameeyo transistors in la keeno transistorska markii la keenayna waxan baa ka dhashay kombyutaradan iyo digdigtan iyo waxaan oo dhan yacni dagaalku cidhiidhigu bini aadamka geliya waxay keentay inuu bini aadamku xoog iyo xoolaba iyo caqliba geliyo inuu inventions inuu wax soo saaro saa daraaddeed waxay yidhaahdaan alquwa nawawiya dagaal ma keenay quwanna wawigu dhib wuu keeno magaalooyin baa lagu qarxiyey laakiin mise kaloo faa-iidaabuu keenay layd baa laga dhaliya kan baa laga dhaliya waxan baa lagu sameeya bositive tiro badan oo dhanka kale a ah buu leeyahy waxaan dayaaraat nafaatha ah oo dhan cod ka dheereeya caynkan u dheereeya o dhan waxa sababay dagaal baa sababay in la helo dawiradaanu madfacu gaadhayn ama kari gaadhayn inbaa keensatay sabab u noqoto in satellytyadan iyo waxaan cerka loo diray iyo telecommunicationadan iyo waxaanad wadoo dhan inaad dhegeysato dagaalka cidhiidhigiisiibaa waxay keeneen inuu ka dhasho waxa kane dagaal iyo cabsida bini aadamku kala qabaa waxay keentay waxanoo satellita iyo waxanoo interneta iyo waxanoo telecommunication aad isticmaasho in la isbasaaso oo dunida sare la wada tago oo loo kala dheereeyo waxa keenay colaad rag isku hayay maraykan iyo rushiya beritamay colaadii waxay keensatay karaaganta adile kala diray ka kala diray telecommunication baa la diray kan la diray basaasnimaa la diray waxan baa la diray waxoo dhan dagaal u sabab idan waxay yidhaahdaan dagaalku waa tadmiir laakiin taqadumku bay yidhaahdaan intiisa badane cidhiidhiga bini markuu galu yimaada xataa dawooyinka waaweyn bay yidhahdaan bansaliin iyo wax kan iyo waxa kan amraad xoogani wakhti ay dhacday ayuu bini si isu mashquulinaya wuxuu soo saaray inuu helo antibioticska kanuu waxaan kaga hortegayo lowlaa aanu kana heli lahayn muu sameeyeen bay leeyihin idan waxay leeyihiin sharku dhan walba sharka ma aha walidalik baa imaam alghazali wuxuu yidhaahdaa naqsu lkowni caynu jamaalihi walow istaqaama alqawsu lama rama bay yidhahdaa universku inuu nuqsaan leeyahay waa quruxdiisabaa buu leeyahay hadduu toosnaan lahaa qaansaduba hadday toosantay leebka ma ganta bay idhahdaan qaansada eh, dee bahalka laga gamaa waa soo qalloocaya hadduu straight ahaan lahaa bay leeyihin leeba leeba kama dhicin waxaa la yidhahdaa dhibtu bini aadamka laftiisay faa'iido u leedahay waayo waxay rabaysaa bini aadamka calaljildi bay ku rabaysaa adkaysiga waxay bini aadamka ku rabaysaa maxay macdan rijaal bay soo saartaa mashkilaadka bini aadamka soo kala saara soomaalidu waxay dhahdaan inta nabadi joogtaa ninba laba nin laegye laakiin dhibta iyo mashkiladu markay timaada raganimada biniaadamku soo baxda biniaadamka iyo siduu u kala farfiicanyey ama u kala caqli badanyey ama u kala waxtarsanyey baa soo baxa waa kii tamim kii gabyayey wuxuu yihi lowla almashaqatu saada annaasu kullihimu aljuudu yafqaru waliqdaamu qitaalu hadii aan dhibtu jirin buu leeyay ninkan gabyaaga ah dadkuba madax bay soo wada bixi lahaayeen laakiin waxbixintu qofka way faqriyaysiisaa laakiin haddana sakhaagu waa wax magac iyo maamuuska keena dagaalka inaad jari noqoto horumartaa geeri bay keentaa laakiin waa wax magac iyo maamuuska keena buu ku tilmaamaya waxaan uga jeednaa nolosha kow shar maxdiya kama jiro wax dhan walba shar ka ahi ma jiro ee waxa weji wejiyada ka mid a eval uu ka muuqanayo dhan badan oo kale buu ka yahay maxay ayuu khayr ka yahay thani alamr waxaynu leenahay waxaanu qofkan sharka ka waramayaa fahmin dunidan dhammaanteedba wixii loo abuuray oo ah meel laysku itixaama inay noqoto idan waxaynu leenahay masalatu shar nowcan maa waa ka jawaabnay masalada eternitygoodana waa ka jawaabnay masalada sudfada iyo timeka dheer inuu order iyo bilaan keenayana waanu ka jawaabnay adilo afar ah oo kalena waynu tilmaamnay daliilka qura inoo hadhay waa daliilka ontologiga yidhaahdaan daliil lwujuud waa daliil falsafiyo aydan wax badan uga sii baahnayn waa daliil sheegaya waxaa jiro oo dhan saddex un mid weeyaan in la yidhaha waxaas waa mustaxiil ilwujuud ma jiri karo iyo in la yidhaha waa mumkin ilwujuud waa possible inuu jiro iyo inaanu jirin iyo in la yidhaha waa waajib ilwujuud inuu jiraa waa qasab kownkan markaynu u fiirsana bay leeyihin waa maxay waa mumkin ilwujuud inuu jiraana waa suurtagal inaanu jirinna waa suurtagal idan waxaynu aragnaa inuu jiro mar hadduu mumkin yahay su-aashabaa imanaysa ayaa imkaanka ya min alcadam ka keenay yaa sameeyey marka kii hore uu ku dhadhowya aragti ahaan laakiin filosophically si yaro kala saaraan baa jira reer galbeedkana nimanka ka warama waxaa ka ah, eh, godel coot godel waa professor of logics and mathematics professoradii ugu caansanaa waa albert enstein saaxiibkii ay isku meelahaasi ka wada yimaadeen markii dambena qoladii maraykanka joogtaya isagaa le isaguna theory nooca ku dhadhow oo antological argument la yidhahdo oo akhrii kartaan af ingiriis ku qoran waxaan kusoo koobaya marka nolosha tan iyo jiritaanku tafsiir kale ama macno kale looma hayo ilaa iyo in la yidhaahdo ilaah baa abuuray cidda abuurtayna waa inay sifaat yeelataa sifaatkaa uu leeyahayna waxaynu ka dhex fahmi karnaa waxaan aynu hayno waa inaanu iyada la nooc noqon materialkan iyo waxaanay ka samaysantaha waa inaanu ahaanin waa ka gedisnaadaa waa inuu khibrad cilmi waxyaabihii kale la tilmaamayo o dhan waa inuu yeeshaa waxaan kusoo koobayaa markaasi aan asiladiina wakti uu siiyo shanta argument haddii aa u baahantihin lilistizaada ziyaada inaa akhrii kartaan horta netku wuu buuxaa ashrita ciidda ka badan luqa ingiliisiya iyo luqa alcarabiyaba aada u tiro badan oo xawla lilxaad eetist ka warramaysa waa ku jira bugaag hadday noqoto kuwii hore muslimiintii hore qoreen iyo kuwa dambaba kuway qoreenna waa badan yihiin matalan mucaasiriinta cabaas caqaad kitaab allah la yidhahduu lahaa xasan huweyda tawxiid buu leeyahay maxaa la yidhahdaa saciid xawa allahu jala jalaala buu leeyay maxaan ku idhaahdaa doctor camar shariif afar buu leeyahay ilxaadka ka waramaya mid khuraafatu lilxaad la yidhaahdo mid wahmu lilxaad la yidhaahdo mid siiru fi lardi la yidhaahdo iyo rixlat lcaql mid la yidhaahdo afarta bugba the same ideology ayuu kaga waramaya hadday noqoto kahanatu lilxaad mid liraddi cala mulxidiin waa kitaab kale hadday noqoto kuwaaf ingiriisiga ku qoran cris morrison boogiisaasi maxaa la yidhahaa mands not stand alone waa ka waa ka odayga kan maxaa la yidhaahdaa dor linux buugaagtiisa ka a alvan balantiga buugaagtiisa ka a gerald sroiderkaynu sheegayna yahuudiga ahaa saddex afar bug buu leeya nooca ka buu leeyay yacni labada dhanba buuksku aada bay u tiro badan yihiin qur-aanka haddaad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtana ideologiga laga waramayo dhan waa laga istimbaadi karaa waxaa xagga lagu tilmaamay oo dhan dhammaantood waa laga warami karaa dariska intaas aan ku gebagabaynayaa sala allahu ala nabi maxamed waala ali saxbi wasalam su-aalo dhowroo hore lai weydiiyaa jiro aanan ka jawaabin maalan Eh, qaarna xidhiidh la leeyihin qaarna aanay lahayn ninbaa wuxuu weydiinayey qofka mulxidka ee ilaahay ka gaaloobay konton sanuunbuu gaal ahaayee maxaa aakhiro konton uun loo cadaabi waaye isaga cadaabka loogu waarinaya iska falsafaadka meelahan lagu fahmay sideedaba waxaa la yidhahdaa ciqaabku ma waktiga aada gashay intuu leekaabaa lagu xadeeyaa mise dembigu intuu leegayaa lagu xadeeya maalan wadanadan ama reer galbeed ha noqdaan ama wadanada kale maalan waxaa jira dembi la yidhahdo alkhiyaana alcudma qofku wadanku khiyaameeyey waxaa laga yaabaa dembigaasi sanad inuu galay ma odhanaynaa sanad buu galaye dee isagana sanad hala ciqaabo sanad hala xidho maya wadanada inta ugu badan waa dil khiyaana alcudma qofku hadduu sameeyo waa dil kuwa aan dilku agtooda ka jirinna waa life sentence maxaynu u odhan weynay qofkani laba sannadood unbuu khiyaanadan wadow basaasa ama laba sannadood unbuu wadanka khiyaameeyey xaq wuxuu leeyahy in laba la xidho yacni sanawaadka ama wakhtigaa dembiga ku jirtay maaha waxa la eegaa waxa la eegaa waxa weeyaan dembigan inta uu leegiyo weynidiisu u leeg tahay maalan gaalnimada ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay hal dembi ma dhaafayo waxa kalee dembiye bini aadamku galo waana dhaafi karaa waana kugu ciqaabi karaa hal dembi cidnaba kama aqbali doono baa ilaahay iminka inoo wada sheegay qofnaba lagama aqbalayo qof kasta oo risaaladu soo gaadhay oo nebi maxamed inuu nebi yahay fahmay oo qur-aankaasi soo gaadhay marnaba laga aqbali maayo halkaa dembi hadduu sameeya halka dembi muxuu yihi ilahy wuxuu leeya anaa ku abuuray dunidaad ku nooshayna anaa leh anaa ku arsaaq inaad waxayga cunto oo ku noolaato oo ku abuuray oo ku nimcaysato oo haddana waxaan ku dhin jas waxaad tidhaahdaa ilaahayow oh, thanks intaa un dheh laa ilaaha illa allah waa thankska alle just that word waxaad tidhaahdaa laa ilaaha illa allah moxamed rasuulullah ilaah waad ku maadsanta waxaan qiraya si dhaba waxaan u qiraya inaad ilaahay tahay intaa un dhabaa lagu yidhi haddaad iminkaba taa diidda baa ilaahay yidhi waxaan ku cadaabayaa forever haddaad taa diiddo cadaab ku waaraysaa taa haddaad yeesho waxa kale o dhamma aada samaysaa inaan kaa wada cafiyana waa la arkaa time ka mid oo ah noloshana in lagu cadaabo dabeetana lagu soo saarana waa la arkaa idan waa qaanuun yaalla oo rabbi dejiyey oo uu leeyahay saasaan kugula dhaqmaya ma laha markaa masanad baad ilaahay ka gaalowdo walow one second gaalow haddaad one second intaad gaalowdo ku dhimato shardiguna waa inaad ku dhimata buu ku yidhi adigoo sidaa iga rumaysan haddaad intaad dunida joogto jaanis baan ku siinaya aad ka soo noqoto gaalnimadaa waa ka tegi lasuraya aniguna intaad dunida ku nooshahay haddaad dib uga noqoto oo aad laxadaadkaad aad iqirto waa kaa aqbalayaabaa ilaahay leeya amaa haddaad ii timaado adoo weli indhacadayntaa qaba rumaysan inaanan jirin ama rumaysan aniga inaan thankis laygu odhanay cid kale in thankis la yidhaahdo cadaabkaad ku waaraysaa baa ilahay yidhi idan uma baahna waay kale ma jirto walaa yusalu amaa yafcal ilaahna isagaa dunida dowla qofku dhulka uu leeyahy isagaa qaanuunka u dejiya waay aada u dejisay lama yidhaahdo isagaa leh rabbi isagaa tan leh isagaana maamula qaanuunkana isagaa u dejiyey thesno way qofna wixiisa laguma yidhaahdo way isagaa leh adigana ku keenay kugu nooleeyey ku dherigoo cunku yidhi haddaad diiddo inaad tidhaahdo ilaah waad mahadsantayna naartan geenayaabaa ilah yidhi subxaana wa tacaala bismillahi raxmaan raxiim waqtigii salaadan oo nagu soo dhawaaday dhowr su-aalood baan insha allahu tacala sheekha weydiinaynaa inta waqtigu inoo saamaxo insha allahu tacaala <clears throat> su-aashani sheekh waxay ku qorantay afgrency english how can we divine or pinpoint atheism in today's society for example practically how can, how can we recognize in the education system in the european laws and in the media jazaak allah khair yani saan ku ogaan karna yani horta dadka inaad qodqodo adiga xilku saaran maaha war aduma etis baa tahay mise etis ma tihid adiga xilka ku saarin waxa weyaan dadka inaad tidhahda war laa ilaha illa dhaho ilaahay rumeeya inaad adigu risaaladaada soo bandhigto hadduu isagu risaalada diiday wuxuu ku diidaya inaad markaa kala niqaashto adiga xilka ku saarin waxa weeyaan inaad diin soo bandhigto oo aad ilaahay rumee rasuulkiisana rumee hadduu ku yidhahda ilaah ma jiro markaa waa point laga wada hadli karo hadduu ku yidhahda ilahay waan rumaysana laakiin rasuulku ma jiro waa point kale oo laga wada hadli karo laakiin dadka inaynu qodqodnaa wax weyn maaha markaynu eegno educationka iyo iclaamka iyo waxa kani waxay u badan yihiin secular secularku haduu secular xaqiiqiya ahaan lahaa waxay ahayd inuu diin ka baxsanaado oo positive iyo negative toona aanu ka sheegin laakiin secularkii dad ethistaba intay afduubeen waxay ka dhigeen inuu noqdo maxay ethistku inuu secular la macnayay idan western society educationkoodu wuxuu ku salaysan yahay secular ideology secular ideologyna macnaheedu waxa weeyaan diimaha laga saaro yurub kole iyadu aad bay ugu fogaatay secularnimada laakiin maraykanka oo kale dadka diimaha rumaysan way ka xoog badan yihiin qolada secularka baan odhan karaa in badan oo ka mid ah. ayaa iyaga doodo badani ka jiraan maraykanku wuu ka dood badan yahay wadanada tan doodaad arkaysaa lagu doodayo laleeyahay maala mid baa wuxuu leeyahay waxaan aad dhigtaan waa diin waayo waxaydan bruuf u haynin baa dhigaysaan dabeetana dadka rumeeyaa leedin aniga kaygana haddaan ku idhahdo christianitiga dhigna waxaad odhanaysaa diinta ha laga daayo kaagii diintaadii baad synis unu bixisay buu leeyahay ama kana ha la dhigo ama adiguna wixii aan empirical science ahayn meesha ka saar buu leeyahy waa laba diimood ee diintaada diinla-aanta aadna xaq u hayso anatayda kristankaan haysanaya wixii empirical science aan aan dhigno laakiin inaad tidhaahdo taaduna waa science kaaguna waa religion waa just adigu namis aad bixisay buu leeyahy xaqiiqada kama warramayso marka dee dunida secular bay maanta u badan laakiin waxaan ogahay uun inuu tadayinku dib u soo noqday oo doodaha ugu badani maanta jaamacaadka iyo brofessorska dhexdooda ay taagan yihiin yacni kahanat ilcilmi baa hadda madaxa iskula jirta oo doodu dhexdooda ay taagantahy maalan qoladan leh eh, discovery instituteka websitekooda waxay leeyihin meel la yidhaahdo miyaad rumaysan tahay in natural selection designkan dunida ay u taaliyo waxaan oo dhan inay samayn karto waxa xagga hoose ku qoran liiskaa saxeix haddii aad tahay weliba waa inaad noqoto p h d holder iyo wixii ka sarreeya akhar min toddoba boqol oo professor baa saxeexay ma aha wadaaddo iyo kama waramayo e, waa aqoon-yahanaadkii jaamacadka oo ishaya iyagaa labada fikradoodba hadda qora darwinism iyagaa qora qaybo kaloo ka mid a ah baa waxay qoraan maxay intelligent design waxay idhaahdaan intelligent designku designkeenu ka warramayno qura maaha iyagu waxay leeyihin in every aspect of design is design baanu ka aragnaa annagu kama warramayno yaa abuuray laakiin waxa kani sudfo kuma imaanu baanu taaganay bay leeyihin qaarkood diinba ma haystaan laakiin waxay leeyihiin war warkana natural selectionkani waxaana sheegaysaa ma wax sax ahayn waxaan uga jeedaa marka dunidu maanta in badanoo ka mid ah reer galbeedku dhexdoodu doodo aada u tiro badan baa jira jaamacaad ka jira maalan darwinism aktar min laba boqol oo doodood in ka badan baa maraykan oo qura lagu galay oo jaamacaadka laga galay ma aha suuqa wax laga galay cidda doodaysana ay ahaayeen brofesaradii iyo b h d holderskii jaamacaadka ma aha dad dabadda ka yimi waa intellectual peopleka ama educated peopleka weeyaan dadkan doodaya ee doodaha kan leh anigu idinma odrhanayo qoladan baa guulaysatay ama caynkan lakin waxay leeyahay mainstreamku xagga secularku u badna laakiin hadda dooda kale soo xoogeysatay oo waa laysrifayaa waxaanan arkayaa inay qolada tani qayladu maantaba ay bilaabeen oo waxaanay hadda t v ku carar jaraaid ku carareen iclaanaad samee waxa kan waa bashbashta waxa ka yeedhsiinaya waxa weeyaan godkoodii baa loogu soo galay muran badani ka jira wallahu aclam su-aasha ku xigta sheekh eh, qofkan wuxuu weydiinaya wuxuu leeyahay cilmiga sayniska ma lagu tilmaami karaa aayatullahi alkowniya inuu ka mid yahay maxaa saynaysa se maxaan saynaysahayn marka hore waa su-aal ay aqoon-yahanada dhexdooda isku hayaan haddaad tidhahdo synisku waa inta empiricalka ah empirical invidence wixii wata laab la geeyey ee la caddeeyey kaa dadku iskuma khilaafaan intiisa badan kala garan maysid inuu yuhuudiya qofka qoray inuu christaniy inuu muslimniy inuu baganiy inma kala garanaysid waayo itsimpiria waa tajriba maadiyoo la sameeyey ama waxaa aaraada iyo ra'yiga iyo tawjiihaadka ku saabsan waa lagu kala gedisan yihi marka wixii riyala ah, synisku waa inaad ogaato kownkani siduu dhisan yahy wax kala yani qofku wuxuu ogaadaa waxaasi say u shaqaynayaan kadib buu dabeetana abaqaa inuu ku shaqaysto oo dee technology u noqdo marka hore nohowga horeeya waay waxaana sidan u yihin baa la bartaa waayga markaad barato ayaa nohowga lagu bilaabaa markaa in la abalay gareeyo oo wuxuu noqdo shay nolosha faa'iido u leh ama medicine ahaada ama kana ha ahaadee idan dee synisku maaha wax cusuboo dunida lake cid wax cusub keentay ma jirto ee wax jiray baa la ogaaday siduu shaqaynayay dabeetana waa la dabaqay marka waxaan aad arkaysa eh, technologygii waa practicalkii wixii lasoo ogaaday marka kownko wax laga ogaadaa aayatullaahi lkownigu waa dee qofba inbuu ka ogaaday midii daahirkeeduu ogiyey midii diibli buu usii bartayo wuu ogyahy waa takhasuskiisii ama waa saynska qeybtuu baranayey waa ogaanshiiye uun markaa waxa kane intaad og bay hadba ku xidhantahy markaa waa uu noqon karaa aayatullaahi lkownigii wax laga ogaaday weeyaan su ku xigta qofkani wuxuu weydiinayaa haddii dadka athskina weydiiyaan ilaahay isaga yaa abuuray maxaa loogu jawaabaya ilaah iyo yaa abuuray waa lama ans qabanin creation oo dhan meel baynu dhignay inuu bilaabmay baynu sheegnay marka waxaynu isweydiinaynaa creationka yaa create gareeyey haddaad tidhaahdo ciddii create gareysay yaa create gareeyey de ilaah maaha waa one stebunbaa dib u socotay oo aad ka dhigtay in universe labaad inuu yahay marka la leeyahay ilaah macnaheedu waxa weeyaan waxa kan in la abuuray waa la garta cidda abuurtay sifaadkay yeelan kartaa baynu isweydiinaynaa markaynu sifaadkaasi la garanna cidda sifaadka leh ilaah ah walidaalika etheistiska riyalka ah dhabta ah siiba kuwa sayns yahanadii qaybo badanoo ka mid ah waxay leeyihiin haddaanu ogolaanno dunida in la abuuray waanu aqbalaynaa inuu ilaah jiro markaa ilaah waa wax la rumaysay inuu yahay subar baa waxa kan abuuray isaga yaa abuuray dee waaba khaaliqe tusaale kale maalan haddaad buuggan halkaa ku ogeyd cabdinaasirna waa halkaa fadhiyey oad baxdo oad soo noqoto buuggan halkaa yaaliya cabdinaasir halkaa fadhiya maxaad isweydiinaysa buuggan yaa qaada ad odhanaysa waxaad garanaysa inaanu isagu soconayn in la qaaday inay ahayd yaa qaaday ma odhanaysaa maya waxaad garanaysa inay sifaadkiisa ka mid ahayd inuu socdo markaynu leenahay waa ilaah macnaheedu waxa weeyaan eternitigii isagaa leh isagaa azaliya dunidaynu azalinimadii u diidnay isagaa weligii jiray wakhti aanu jirin oo uu baahan yahay in la abuura maba jirto waa eternity baynu isku haynay ma kownkaa leh mise ilaahaas bay sifaadkiisa ka mid tahay ilaahay bay sifaatkiisa ka mid tahay inuu azali abadiya yahay weligiina jiray weligiina jiri doono therefore the word yaa create gareeya iyadaa qaldan this word waa su-aal aan logic ahayn waa su-aal aan sax ahayn salaadiiba daqiiqad baa ka laba daqiiqo <clears throat> qofkan wuxuu soo qoray to what extent um, uh, to what extent does Islam agree with the Big Bang theory? big bang theory rag diidani waa jiraan laakiin culamada syniceska ka warrama muslimiinta ee aqoonyahanka baabka ku saabsani inta badan ma diidaan ma diidaan markaanu leenahay ma aha inay leeyihin boqolkiiba boqol buu saxyay laakiin waxay leeyihiin ma ka hor imanayo nusuusta aanu hayno nusuusta qur-aankii waxay sheegaysaa uma istawaa ila asamaai wahiya dukhaanun big bankuna wuxuu sheegayaa qaraxu markuu dhacay smowku baa samaysmay smowgaa kadib baa laga sameeyey maxay galaxiska iyo dhulka iyo waxa kan idan dukhaankiibay dukhaanku tilmaamayaan inuu dukhaan samaysmay ilahayna wuxuu noo sheegay inuu dukhaan yahay big bank wuxuu sheegayaa in qarax jiray qur-aankuna wuxuu sheegayaa in la kala fujiyey cirka iyo dhulka yani asamawaat walard waxay u dhigantaa waxaanaynu universka nidhaahno qur-aanku ereyga alcown la yidhaha ma isticmaalo wuxuu isticmaalaa maxay alard wasamaawaat qur-aanku wuxuu sheegaya inay ahaayeen kaanataa ratqan fafataqnahuma wax quroo isku dhejisan in ahaayeen oo la kala fujiyey big bankuna wuxuu ina wax yaroo caynkana ahaay oo qarxay idan aayadda qur-aana kama hor imanayo big banku wuxuu sheegay idan waxaan uga jeedaa qur-aanka lama yidhaahdo big banku waxa qur-aanku sheegayo kama hor imanaya bay leeyihin culammadu qur-aanku wuxuu sheegaya in dunida mar la bilaabay oo nebigu wuxuu leeyahay kaana allahu walam yakun macahu hayru iyadoo aanu jirin big bankuna wuxuu leeyahy wakhti baa jirta dunidaniba aanay jirin idan aragtida tani waxay ku dhadhowday baynu leenahay tii diimuhu sheegayeen ama tafaasiisha big ban theorygu siduu u qarxaya waxaa ka dambeeya dee tafaasiil tiro badan oo lagu kala gedisan yahay Eh, qolada fysiska laftooda ku galagedisantaa jira tafaasiishaasi waa qadiyo fysigisa u baahan in la baarhbaaro lakiin waxay leenahay duuduub ahaan nusuusta kama hor imanayo